بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد أيها الأحبة إن شاء الله تعالى waxaynu ka hadli doonaa waxaasaynu u bixinay الsunan الكowniya أو الsuna في الqur'an أو الsunanu في الqur'an oo ah qaabka rabbi u dejiyey dunida tan ay u kala socoto oo qof kasta oo rabo inuu natiijo ama wax midho dhala uu dunida ka gaadhi karo ay ku tahay qasab inuu raaco sunnada aynu ka warramaynaa markaa erayga sunna la yidhaahdo fi luga waa aariiqa walqaacida waa jidka ama waddada ama xeerka waxaynu leenahay waa xeerar noloshu ay raacdo waa xeerar kownka dhammaantii uu raaco waa xeerar lagu qasban yahay in la fuliyo bitacbiiri اlqur'aan haddaynu tilmaamno waa qadarka ilaahay qadarku maaha ka bani aadamka oo qura ku saabsiisan ee kownkan dhan sibaa ilaahay u qadiray inuu shaqeeyo sidaas baanu u soconayaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay falan tajida lisunnati اllaahi tabdiila walan tajida lisunati اllaahi taxwiila ilaahay qaabkuu u dejiyey dunida tan isbeddel ka heli maysid baa ilaahay leeyay mahmaa zamanku uu socdo makaanku uu socdo saas bay ku soconaysaa hadday tahay dhismaha iyo qaabkay u dhisantay hadday tahay qawaaniinta cilmiga ilaahay u dejiyey iyo hadday tahay waxa bini aadamka ku saabsan xadaaraduhu siday u samaysmaan civilizationisku siday u dumaan ummaduhu siday u dhismaan siday u dumaan dadku siduu u halaagsamo siduu u badrhaadho kullaha waa qawaacid ilaahay uu inoogaga warramayo kitaabka kooban ee qur-aanka la yidhaahay rabbi soo dejiyey rabbi wuxuu ugu talagalay subxaana wa tacaala kitaabka haddaynu daraasayno oo si fiican u fahamno inaynu nolosha adduun guusheeda gaadhi karno ta guusheeda gaadhi karno laakiin inaad raacdo waxa ka horaysa inaad fahamto inaad garato waxa kane siduu u shaqeeyo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa ina kula shayin khalaqnaahu biqadar ina kula shayin khalaqnaahu biqadar wax walbabaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala shay dhammaantiiba qadar iyo jaangoyn baanu ku abuuray baa ilaahay leeyay qaab baa ilaahay u maamulay qaab buu u dhisay qaabkaas baanu u soconaya cidda waddo kale uu martaa markaa ma gaadhayso hadday horumar tahay waddaa ilaahay ugu talagalay hadday dibudhac tahay waddaa loogu talagalay cidda waddadaa qaadaa horumarka waa gaadhaysaa cidda waddada kale qaadaana dibudhaca waa gaadhaysaa idan nolosha dhammaanteed ilaahay kitaabkiisa wuxuu kaga warramayaa inuu qaab u jaangooyey oo ay tahay bini aadamku inuu raaco mas'aladan fahamkeeda maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya bay culammadu yidhaahdaan laba shay siiba kow coincidence waxaa la yidhahdaa dunidan kama jiro musaadafaad ma jirto ee waxaa jira waayo musaadafaatku nidaam ma abuuraan system musaadafa iyo systemku coincidence iyo systemku waa laba waxa isu cagsiya kownkan dhammaantiinna nidaam buu u dhisan yihi system buu u dhisan yihi ilaahay subxaanah wa tacaala ugu tala nolosha bini aadamkuna waa la mid idan coincidence dunidan kama jiro coincidence af somaali muxuu noqonayaa isku beeganto waxuun isku beegmay uun oo mar la arko laakiin aan ahayn wax nidaam iyo qorshow ka dambeeyo haddaynu eegno nidaamka ilaahay u dejeyna althabaat walitiraad waashumuul ayaa ka asala bay dhaheen sugnaanshiiyo iyo cid walba inuu nidaamkaasi xukumo ama gaal ahow ama muslim ama waxa doonto ahaw ama material how qanuunka ilaahay u dejiyey inuu marayo barashadiisuna inay suurtagal tahay amhiladaa malaa fududoo dadku wax ku fahmaan maalan inta badan eh, qawaaninta syniskaa dadku yaqaaneen maalan ilaahay wuxuu dejiyey oxygen iyo hydrogen marka laysku daro inuu soo baxo maxay biyo inay soo baxaan haddii beri hore laysku dariyo haddii beri dambe laysku dariyo haddii zamanka hadda jooga laysku daro mar kastoo aad labadaa isugayso risaltku muxuu yahay biyo miyadaa isiir sugaysaa inay soo baxdo may waa qaanuun haabit oo mutrada waa qaanuun laynoogu talagalay inaynu daraasayno oo haddaynu garanno inaynu isticmaali karno haddii maalin marka laysku daro yacni biyuhu maalan tembraturkeenna caadiga ah iyo brusharka caadiga ah, meeshan aynu ku noollay waxaa laga yaabaa hundred degree bay ku kululaadaan socankaa maaha hundred degree bay vibration ku gaadhaan ka warran haddii maalin ay afartan ku kululaan lahaayeen maalinna lixdan cilmi ma jireen dee soo maaha no science at all waayo wixii waddo loo raaco ma markuu yeeshay nidaam loo raaco ayuu noqday cilmi la baran karo wax inta la barto hadhow la tijaabin karoo la isticmaali karo sunankaa cid kasta oo raacda ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu natiijada gaadhayo dawaahirta ama muuqaalada dunida ka kor muuqda waa laga saadaalin karaa waxay noqon karaan baa la yidhaahdaa haddaad fahamto sunnada u raacay iyo qaacidada ilaahay u dejiyey ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa yadulmu rabbuka axada cidna ilaahay ma dulmiyo qaacidada guusha ciddii raacdaa waa guulaysanaysaa qaacidada guuldarrada ciddii raacdaana waa guuldarraysanaysaa idan qur-aanka ilaahay subxaanah wa tacaala qawaaciddaasi buu si fiican ugaga warramaya qawaacidda haddaynu daraasayno waxaynu garan karnaa xaggaynu u soconnaa waxaynu garan karnaa takhyiir baynu raadinaynaa isbeddel baynu doonaynaa halkuu ka bilaabmaa isbeddelku sidee isbeddel loo sameeya waxaynu garan karnaa waddada aynu maanta joogno haddaynu sidan ahaano aynan isbeddel samaynin matalan waxaynu ka warramaynaa carruur baa inaga luntay caruurbaa gaalo qaadatay caruurbaa caynka ku dhacday sistamkaynu u noolnahay haddaynu ku wadno uun sidaynu hadda nahay natiijada waa macruuf jiil ama laba jiil kadib inna kuwan bay ku milmi inna drug dealers iyo xabsiyaday noqon dadkan waaweynina wuu dhammaan doonaa un waa la garan karaa waa laga tanabu'i karaa waa laga warrami karaa xaggaynu u soconnaa marka haddii aynu garanno qawaacidda bini aadamka maamushaa siday tahay iyo inagu qaabkaynugu wadno haddaynu garan karno waxaan kale oo sunnadaa daraasadeeda aan ka fahmi karnaa wuxuu siduu u socdo haddaad fahamto waxbaad isbeddel samayn kartaa isbeddelada ayaad samayn kartaa haddaba waxaa isweydiinta leh hadday noloshani nidaam ilaahay u dejiyey ka kownigaa hadday tahay nidaam baa loo dejiyey qawaanintan aynu baranee fysics iyo chemistry iyo waxa kane waa maxay waa fahmun limaa yejri waxa socda baynu isku daynay in la garto siduu waxaasi u shaqaynayo markaynu fahamnayna inaynu nolosha uga faa'iidaysanno oo inana wax isku dardari karno technolojigu markaa wax laisku walaaqi karo oo wax la saari kara keentay waxaa la mida ah qawaacidda bini aadamka iyo bulshooyinka maxaa dumiya maxaa hagaajiya maxaa haddii la qaato bulshadu ay hore u soconaysaa maxaa haddii la qaato bulshadu ay dib u dhacaysaa ama gaal ahaw ama muslim ahawn haddaad qawaaciddaa raacdo na horumarka waad gaadhaysaa noociyaadkiisa waad markaa u socoto haddaba waxaynu u baahannahay daraasa waxbarasho qur-aanka ilaahay wuxuu inagu leeyay afalam yasiiruu fi اlardi fatakuuna lahum quluubu yacqiluuna biha أو آذان يسمعون بها fainaha laa tacmى absaar walakin tacmى اquluub alatii fi الsuduur ilahay wuxuu leeyay dhulka miyaanay soconin afalam yasiiruu fi lard dhulka miyaanay soconin dabeetana qalbi wax weeleeyo caqlile miyaanay lahayn dheg wax maqasho miyaanay lahayn indhaha lama beele eh qulubtaa la beelaabaa ilaahay leeyay macnaheedu waa maxay waxaa laynaa leeyay siruu fi lard bini aadamka innagu gumaynan taariikh badan oo aadana baa soo martay ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa aadamkii lagu bilaabay dadka ilaa iyo jiilal badan oo taariikhda bini aadamka kala nooco soo maray qoomkii nebi nuux leh kii nebi huud leh kii nebi saalix leh kii ilaahay wuxuu kaga warramayaa qur-aanka umam dhan oo inooga waramayo umamka maxaa laynoogaga warramayaa qur-aanku markuu qiso ka warrama wuxuu odhanayaa faactabiruu yaa ulilabsaar ku cibro qaata ku cibro qaadashadu waa maxay waxa weeyaan if you go that way natiijada heleen baad helaysaa waddadii yahuudi martay haddaad marto natiijadii ay heleen baad helaysaa waddadii fircoon maray haddaad marto natiijadii u helay baad helaysaa sidaa awgeed baa ilaahay markuu waxa ka warramay waxa la yidhi ku cibro qaata ku qiyaas qaata yani weeyaan cibro qaadashadu ama ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun qisaskan uga waran baa ilaahay leeyay waxay mudan yihin inay fakaraan idan qur-aanka waxaasoo qisaa waxay ugu soo aroortay inaynu daraasayno garanno maxaa dumiyey umamkan maxay u baaba'een maxay u dhismeen maxay waddadan u mareen inxiraafka nooca kani muxuu ugu dhacay haddaynu si fiican qur-aanka u garanno markaasoo u baranno waxaynu garan karnaa waddada la mari karo iyo waddada aan la mari karin sida awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay war bal taariikhdii idinka idinku horreysee bini aadamka dul socda aayadda labaad ilaahay wuxuu leeyahy qul siiruu fi lardi tii hore maxay ahayd afalam yasiiruu fi lardi haddana maxaa la leeyahy qul dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay leeyahy siiruu fi lardi dhulka socda oo fanduruu eega kayfa badaأa alkhalq sida ilaahay abuurka u bilaabay uma yunshiئu اllahu nashأaةa alaakhira kownkan daraaseeya baa ilaahay leeyo sidee baa ilaahay u dhisay seebuu u dhismay buurtani say u samaysantay dhulkani suu saxaaro u noqday webigani suu dilaacay badani say u samaysantay siiruu fi lard war dhulka socda baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala oo fanduruu kayfa badaأa sida ilaahay u abuuray ee u dhismay bartaba layna leeyihi kadib baa ilaahay wuxuu ina leeyay uma yunshiu nash'ata alaakhira in allaha calaa kulli shayin qadiir ta dambena saasun baa ilaahay u abuuraya nolosha dambe aakhirana sidan baa loo abuurayaa baa la idan hadday tahay qawaacidda bini aadamka ee ijtimaaciga ah ee xadaaraadka iyo umamka iyo dunida iyo dadka noolaha iyo waxa horumarkiisa ku saabsan qur-aanku uu ka warramaya waxa la yidhi daraaseeya dhulka socdoo barta hadday tahay kownkan materialka ah ee cadceeddan iyo dayaxan iyo baddan iyo buurtan iyo waxaan war socda oo barta baa la yidhi baadha garta saa wuxu socdaa maxaa laga faa'iidaya markaa waxaynu ka faa'iidaynaynaa inuunu fahamno ways ama sunan ama dariiqooyin ama jid ama qaabab cadaalad ku samaysan oo laa tuxaabi axada qofna aan u eexanin ee qof kasta oo mara uu natiijadeeda gaadhaya in allaha laa yadlimu nnaasa shaya walakina annaasa anfusahum yadlimuun in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim dalika bian allaha lam yakun mugayiran nicmata ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim war ilaahay cidna ma dulmiya baa ilaahay leeyahy dadku iyagaa naftooda dulmiya sidaa ku sugan tihiin ilaahay waxba kaba bedelaya inaa idinku naftiina isbedeshaan mooyaane haddaad badhaadho ku jirtaanna ilaahay idinkama qubaya baa layidhi inaa idinku iska qubtaan mooyaane idan haddaad xumo ku jirto ama baaba ku jirto waddada lagu horumaro haddaad raacdana waad badbaadi haddaad uun iyada haysatana waad ku jiri haddaad nimco haysato iyo badhaadhana waddaday ku qubato haddaad martana way kaa daadan haddaad tooskaaga u haysatana way kuu ziyaadi ama way kuu joogi doontaa idan ilaahay wuxuu leeyahy cid ma dulmiyo cadaalad bay sunnadani ku simaysantahy waxay ku salaysantahay caamnimo iyo habaat waxaynu doonayna maaha imanka dunida muslimka o dhami oo gubanaysa waxaynu leenahay maxaa isbedel u dhici waayo isbedelku xaguu ka imanaya waxaad doonaysaa mucjizaadka ambiyada inaad hesho xaguu isbedel imanaya wuu dhulkii u gubanaya soomaali waa baaba'aysa caynkana waa baaba dadka barh baa waxay dhahdaa gaaladayna laysay war weligeedba gaaliya muslim dunida waa wada joogeen ma walba cid cid dhistaa jirta dunida weligeedba challenge bay ahayd cid waliba waa loolamaysay yaa wax bedeli jiray dadku iyagaa naftooda bedeli jiray iyagaa ariiqa isbedelka raaci jiray si awgeed baa ilaahay saxaabadii nebi maxamed iyadoo lala hadlaya waxaa lagu yidhi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab idinka yadidiiladiinnana maaha ahlu kitaabka maaha baa ilahay yidhi ee man yacmal suuan yujza bih warninkii wadada xun mara waa abaalkeedu helayaabaa ilahay leeyay nasaare iyo kiristanna waxay jecel yihiin dunidu maaha baa ilaahay leeyay idinkuna waxaa jeceshin maaha ee man yacmal suu'an waa dhaqan iyo waxqabad iyo bini aadamku wuxuu samaysto man yacmal suu'an yujza bihi baa ilaahay yidhi ninkii xuma sameeya ee waddada halaaga isagu orda waa lagu abaalmarinayaa baa ilaahay leeyay walaa yajid lahu min duuni illaahi waliya walaa nasiira ilaahay sokadiisana cid u gargaarta heli maaya baa ilahay yidhi wman yacmal min الصaalixaati min dakari aw unha wahuwa muؤmin faulaئika yadkhuluuna اljannata walaa yudlamuuna naqiira nebiyullaahi moxamed baa ilaahay soo diray ambiyada maxaa loo soo diray inay dunida bedelaan inay dunida u horseedaan isbedel laakiin ambiyadu markay yimaadaanba dadku miyay iska raacayeen maya bulshooyinkii dunida joogay way challenge garaynayeen ambiyada challenge baa lagala hor imanayay waa la diidey dabeetana ilaahay nebi maxamed buu la hadlaya wuxuu ku leeyahy sunnata man qad arsalnaa qablaka min rusulina walaa tajidu lisunnatina taxwiila baa ilah yidhi waddadani waa waddadii ay mareen kuwii rususha ahay adiga kaa horreeyey baa ilaah yidhi adna kuu bedeli mayso inaad challenge garaysa dadkanoo caynka loo dhaqma waa waddadii rususha horeba martay baa ilaahay leeyay walaa tajidu lisunnatina taxwiila baa ilaah yidhi sunnadaa ama ariiqana ariiqa cusub soo heli maysida aad martid aayad kale ilahay wuxuu leeyay sunnat allaahi fi ladiina khalow min qablu walan tajida lisunat illaahi tabdiila waa waddadii ay mareen kuwii adiga kaa horeeyey isbedellama jira baa ilaahay leeyay aayaadkan markaa waxay inoo tilmaamayaan haddii nebi maxamed la yidhi isbeddel heli maysida waddadaa qaad waa lagu itixaamayaa mar from zero ka bilow keli isagoo abuu bilaabay cidna la socon qof baa u islaamay labaa u islaamtay saddex baa u islaamtay sidaa noloshu caadiga ay martaa buu maray waa challenge gareeyey waa la eryaday waa laga saaray waddankiisii waa laga daba tegey waa lala dagaalamay wuu diriray waa guulaystay waa la jebiyey wuu jebiyey ilaah iyo uu ka soo gaadhay natiijadii kama dambaystahay waa challenge gareeyey de result ku helay ilaahayna wuxuu leey waa wadada un kuwii ka horreeyeyba tay mareen hadda ariiq ayaa ah kii ay mareen dadkii adiga kaa horreeyey taa macnaheedu waxa weeyaan ilaahay waxa isu eeg xukum isu eeg buu siiyaa waxa kala gedisanna xukum kala gedisan bay leeyihin waddada dibuu markaan marayaa oo ilaahay baan ka rabaa inuu horumari siiyo soo heli maysid waddada horumarkaan markaan marayaa oo waan jabayaa soo heli maysid kaad marto ayaa abaalmarkuna noqonaya ilaahay wuxuu tilmaamayaa labada waxe kala nooca ilaahay ma simo afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin baa ilahay yidhi dadka ilaahay u hogaansama miyaan kalama digaynaa kuwa mujrimkaa ah? yacnii laba wado kala nooca bay hayaan baa la tilmaamaya haddaba ayuha laxiba waxaynu leenahay haddii sunnadu ay caynkaa tahay oo qisaskii dadkii inaga horreeyey ilaahay ina leeya ku cibro qaata saynu isbeddel u samayn karaynaa sunankaasaynu u fahmi karaynaa weyska ama sunanka ama jidadka ama dariiqooyinka ama qaababka ama xeerka ilaahay dejiyey waxay culammadu yidhahan waa laba xeer xeer waxaa la yidhaahdaa aلsunna alkhaariqa xeerna waxaa la yidhahdaa bay dhahdeen aلsunna aljaariya xeer waxaa la yidhahdaa asunna alkhaariqo ilaahay ma xukumo sunankan isaga awoodiisu way ka ballaadhantay in allaha calaa kulli shayin qadiir kownkan iyo qawaaninta taallaa innagaa laynoo dejiyo inay xukumaan laakiin rabu samaawaati walard isagaaba dejiyey qaanuunkan markuu doonana wuu dumin karaa markuu doono waa dhaafi karaa rabbi subxaana wa tacaala idan waa sunna khaariqa innaga sunanka khaariqa waxaa laynaga tusaa maalan mucjisaadka ambiyada mucjisadu waa sunno khaariqa waa qaanuunkii caadiga ahay oo la dumiyey maalan dayixu nebi maxamed baa loo kala jeexay idan waa sunna khaariqa qawaaniinta naqaane fisikiska ama waxa kanaynu naqaano wuu khilaafsan tahay ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi bad ku yimi oo maxay la yidhi usha ku dhufo uli inay bad kala jeexdaa maantaba haddaad ku garaacda dee bad dilaaci mayso waa sunna khaariqa yacni ilaahay wuxuu ina barayaa awooddiisa wuxuu ina barayaa inaan isaga sunankani xukumin ee in allaha calaa kulli shayin qadiir inuu yahay wuxuu ina barayaa adilla buu soo raacay inaynu ku rumaysanno rusushiisa oo daliil bay u tahy rasuulkan mucjiza in ilaahay subxaana wa tacaala khaariqa soo siiyey waxaa la mida bay yidhaahdaan min bacdi aw min waraa'i alambiyaa awliyada karaamaadka ilaahay siiyey maalan qur-aanku haweeney buu ka warramaya karaamo badnayd oo maryamo la yidhaahdo maryan waa gabadha qure qur-aanka magaceedu ku soo arooray waxaanan filayaa dhowr iyo labaatan jeer inay gaadhiso inta magaceedu qur-aanku ku yaallo gabadh kaloo qur-aanku magaceedu ku yaalla ma jiro kuwa kale imra'atu fircawn iyo imra'atu kada iyo saasaa ugu qoran imra'atu nuux iyo imra'atu gaal iyo muslim waa ku soo arooreen laakiin wax ilaahay magaca dhabay xataa hooyadeed imra'atu ali cimraan wax ilaahay magac dhabay oo dumar ah waxaa ku soo aroortay qofkaa dumaree maryamo la idhaahdo oo ilaahay ku tilmaamayo sidiiqa inay ahayd wa kaanat ummuhu sidiiqa waxaa lagu sifaynaya oo qur-aanku inooga warramaya karaamaadkeedii wax ka mid ah waxaa lainoo sheegay iyadoo iska tukanaysa inay raashin heli jirtay oo nebi zakariya intuu soo galay uu weydiiyey xaggee aad ka keentay ay ugu jawaabtay in allaha yarsuqu man yashaau bikayri xisaab waxaa qur-aanku ka warramaya iyadoo umul ah in la yidhi geed timiraad ruxrux geedka timirtu ma aha geed ruxrux wax kaga soo dhacaan timirta saa loo guro soo ma taqaaniin baa xadhka loogu xidhayo cirka koro oo dabeetana geedka ka soo guro oo Eh, timir geed intaasaa la yidhaahdo midho ka soo daataan timiri maaha iyadoo umul ah oo dumarku markay u jilicsanaay ahaayeen ayaa la yidhi wahuziya ilayka bijidci nakhlati tusaaqit calayka rutaban janiya geedkan timirta adugu taataabo ruux timir baa ka soo daadanaysa rutaba kuu soo dhacaya idan waa min baabi alkaraama ilaahay baa karaamayey iyadoo nin arag baa la yidhi wiil baa lagu siinaya iyadoo nin baa arag ayaa ilaha wiil baa lagu siinaya oo nebi ciise ilaahay subxaana wa tacaala siiyey waa min baab ilkaraama idan waxaynu leenahay ambiyada mucjisaadka la siiyey waa sunanka khaariqa ah masalan waxaynu noqonaa dabku inuu waxgubo socankaa maaha qur-aanku wuxuu inooga warramaya nebi inta dab lagu riday ilaahay ku yidhi maxay yaa naaru kunii bardan wsalaama calaa ibraahim dab yahow beraf u noqo barafkuna waxbuu dilaa laakiin wasalaaman baa la yidhi baraf wax nabadgeliya qabo wax nabadgeliya noqo nebi ibraahim isagoo bladhan flash ah isagoo jiidho inala mid ah oo aan wax antifayarana sidan waxna ku xidhnayn ayaa dab lagu riday waliba mufasiriintu maxay dhahaen dabka lagu ridayey og inta la shiday manjaniiq loogu rido dabaan loo dhowaan karin xataa sida madfaca lagu soo ganay oo lagu dhex tuuray ilaahay wuxuu ku yidhi yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim qur-aanku mucjisaad tiro badan oo ambiyadu lahayd buu ka warramaya iyadoo reer banu israa'iil harraadeen oo nebi muuse ay yidhaahdeenna waraabi biyaynu doonaynaa lamaba odhan cirka gacmaa u taagoo daruur baa imanaysee dhagax agtiisuunbaa la yidhi usha ku dhufo labiyo toban ilood baa ka burqanaye ul dhagax lagu dhufto biyo ka soo burqadaan sunada caadiga maaha idan haadihi sunan alkhaariqa waa sunno ilaahay inugu barayo awooddiisa mar labaadna lagu caddaynayo dadkan ilaahay doortay oo rusushatan mucjiso u ah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay saxaabadu biyo u baahdeen weyso dabeetana weelkeena buu yidhi waa la keenay intuu gacanta geliyo ku duceeyey biyuunbaa gacantiisa alla ka burqiyey dabeetana dad toddobaatan siddeetan ninaba ka weysaystay gacan bini aadam inay biyo ka burqadaan oo xataa hadday dee biyaba ka soo burqan lahaayeenna siddeetan qof eh, ama toddobaatan qof waxay ku weysaystaan inaanay ka soo burqanaynin gacan caadiya ah waa macruuf waa min baabi maxay min baabi almucjisaat aw ilkaraamaat haddaba innaga laynama odhan sunnada khaariqa la dhaqmo innaga waxaa layna amray assunan aljaariya waxa la ydhaha inaynu la dhaqno sunnada caadiga sunnada dareertay sunnada dareertay sunnada dareertay waa maxay waxay culammadu idhahaan sunnada dareertay waa laba nooc midi waa mid materialka ku saabsan umuuru abiica nayjarka caadiga ah oo maalan ilaahay qaab buu u dhigay habeenkii iyo maalintu inuu isu weydaartaan qaab baa loo dhigay cadceeddani inay u socoto qaab baa loo dhigay meerayaasha cadceedda ku wareegaa inay u socdaan qaab baa loo dhigay dayaxu u socdo waa sunan muxadada oo hadday jidkaa ka baxaan dunidu way baaba'aysaa ilaahay baa u dejiyey qaanuunkaasi inay ku dhaqanto oo ilaahay wuxuu ina leeyahy awalam yarow kayfa yubdi llaahu alkhalq uma yuciidu war dadku miyaanay arkaynin sidan dunida u bilaabay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qul suuruu fi lardi faاnduruu kayfa bada'a alkhalq aladii khalaqa sabca samaawaati طibaaqa ma tara fi khalqi الraxmani min tafaawut farjic اlbasr hal tara min futuur ثuma اrjic اlbasra karatayni yanqalib ilayka albasaru khaasi'an wahuwa xasiir bal cirkan eega baa ilaahay leeya dhulkan iyo waxaan saa ilaahay u abuuray miyaa wax kala dheerida aragtaan maanta culamada syniska maxay idhahdaan waxay sheegaan waxay u bixiyeen fine tuning fine tuningu waa maxay waxay leeyihiin wax kastaaba mostly sida uu yahay haddii bidix iyo midig midun looga dhaqaajiyo ama ziyaado loo dhaqaajiyo ama nuqsaan loo dhaqaajiyo noloshu ma jiraysay leeyihin anything waxalaaliya waxaa qawaaniin grafity leh ee forces leh ee waxaa doonto sheeg waxay leeyihiin isbedel haddii lagu sameeyo alxayaat اdakiya the intelligent life ma jirayso dabeetana tusaalayaal bay bixiyaan ciiddaa ka badan ilaahay waxay dhahdaan waa irbad saaran annuqطa alxarija yani raadiyaga soomaalida markaad baarayso meel baa jira fine tuning aad saarto haddaad xagga uga yaro tashuush ku furmaya ama haddaad xagga uga yaro qaadana halkaasumay sax ku tahy halkaa unbaad eh, ku heli kartaa eh, b b c ama waxaa ku heli kartaa addunya kulaha point bay saarantahay bay leeyihin that point hadday xagga dheeraadka uga dhaqaaqdana noloshu jiri mayso hadday xagga kalena uga dhaqaaqdana jiri mayso yaa sheegaya asxaabkan fysiska ka warramaya waxa kan more than twenty constants bay ka warramayaan mid kastoo isbeddel lagu sameeya dunidu baaba'ayso amaanu noloshu jiraynin markay ka warramaan big bankoodiiyo waxoodao dhan wax badan bay tilmaamayaan ay leeyihin hadduu intaa ka dheerayn la ama ka gaabin la ama ma jirteen idan ilaahay wuxuu ina warbar dunidana wax kala dheeraada miyaa ku aragtaan everything baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waa wax la xisaabiyo meel loogu talagalay leh farjic ilbasar hal tiraa min futuur baa ilahay leeyay ku celceliya belisha ina godaloola heshaan laa takuunu abdac mimaa hiya bay yidhaha siday haddatay si ay kaga qurux badantay lama heleen siday hadda tahay ee u dhisan tahay ee ilaahay u qaabeeyey si ay kaga qurux badantahay lama hayo marka coinsidensna ma jiro wax musaadafa u dhacayna ma jiro wax iska yimina ma jiro wax timeku sameeyeyna ma jiro taa macnaheed waxa weeyaan nolosha ilaahay wuxuu ina leeyahy barta oo haddaad barataan kownkan sidaan u dhisay aqoonta sayniska la sheegaya waa maxay saynisku muxuu yihi waxay dhahdaan saynisku waa waxa jira siduu u shaqaynayo la fahmo technologiguna waa maxay waxay dhahdeen waxa markaad fahamto waa taqliidu طabiica inaad nayjarku siduu shimbirtaasi say u duusho in dayaaradda loo kicin karo taa istaagani say u isu taagteen helicopterka loo taag waa ishu say wax u aragto in telescob loo sameeyo microscob loo sameeyo waxa weyn in la arki karo waxa yar in la arki karo waa jasi nagerka ishu u shaqaynaysay marka la fahmo lansiska isha ku jira say u shaqaynaysay marka la gartay ayaa waxa la gartay isha in la dheerayn karo oo in badan la arki karo ama in la yarayn karo in yaroo aanay ishu qaban karin hoos loo arki karo idan nolosha dhammaanteed bay leeyihiin waxaa aqoonta lagu sheegayaa waxa weeyaan waa nayjarka sida alla wax u abuuray say u shaqaynaysa inaad fahamto after daadna technologygu waa inaad taqliidiso sidii oo kale aadna inaad wax isugu dardarto si uu kuugu hagaago waayat lahum alleylu naslakhu minhu nahaara faida hum mudlimuun wshamsu tajri limustaqarin laha dalika taqdiiru alcaziizi alcaliim walqamara qadarnaahu manaasila xata caada kalcurjuuni alqadiim lashamsu yenbagii laha an tudrika alqamar wala leylu saabiqu الnahaar wa fii falakin yasbaxuun waxaasoo dhammi waa meere ilaahay wuxuu ku tilmaamay tacbiirkaa fii falak orbit ayay yasbaxuun dabaalanayaan baa ilaha yidhi wax taaganiba dunida ma jiraan bay leeyihin everything wuu socdaa tasaadubna ma jiro wax isku dhacayna ma jiraan wax waliba sidaa loogu talagalay u socdaa kaasi waa sunanka kowniga oo haddaynu daraasayno waxay keensanaysaa noloshu sidaynu u horumarin lahayn inaynu ka baranno dhankeeda materialka midna waa sunanka ku saabsan nafta bini aadamka iyo wixii la halmaala ee ku saabsan dulmiga cadaaladda xorriyadda horumarka dadnimada dhaqanka caqiidada cibaadada awaamirta ilaah oo la raaco nahyigoo waxaasi wax waliba iyana natiijay leeyihin keena waa sunan alxayaa waa sunnadaa ilaahay nebi maxamed ku leeyay sunnata man qad arsalna min qablik waa jidkii ay mareen kuwii adiga kaa soo horreeyey isbeddel la heli maysid ma kana calى الnabiyi min xaraji fima farada allahu lah sunaة اllahi fi اladiina khalow min qabl wa kana amru اllahi qadara maqduura waa sunno malcuniina aynama huqifuu ukhiduu waqutuluu taqtiila sunaة اllahi fi اladiina khalow min qabl walan tajida lisunati اllahi tabdiila fahal yanduruuna ila sunaة اlأwaliin duul baa ilaahay ka waramay dabeetana ilahay wuxuu ley miyay dadkani sugayaan sunnadii kuwii iyaga ka horreysay mooyaane waddadii kuwii iyaga ka horreeyey mareen mooyaane ma wax kalay sugayaan baa ilaahay leeyahy falan tajida lisunati اllahi tabdiila walan tajida lisunati اllahi taxwiila idan caasiga iyo muطiica mu'minka iyo kaafirka sunna u taalla horumarka iyo dib u dhaca sunnaa u taalla dulmiga iyo cadaaladda sunna u taalla xorriyadda iyo isticbaadka sunna u taalla haddaad sunanka dadka la halaagaya martana waa lagu halaagi haddaad sunanka dadka guulaysanaya martana waad guulaysan darsigani markaa wuxuu ku kooban yahay ilaahay kitaab qur-aan uu inoo soo dejiyo oo waxaasi uu ku bayaaninayo kitaabkaasi waxa uu ka warramayaa hadday nolosha adduun tahay sida loo horumaro waxa uu ka warramayaa kitaabkaasi nolosha bini aadamku hadday tahay sida isbeddel loogu sameeyo nolosha bini aadamka hadday tahay sida isbeddel loogu sameeyo wuxuu ka warramayaa kitaabkaasi inxiraafaadkii bini aadamku galay maalan waxaa la idhahaa fii suurati albaqara aadam iyo wixii ku dhacay baa ilaahay ka warrama kadib baa waxaa laga warramayaa aadam qof buu hayee jamaaco iyo waxa ku dhacaysa jamaacada sidaa ilaahay ula dhaqmayo reer banu israa'iil baa marka qisada aadam la dhaafoba laga warramaya waxay idhaahdaan fii suurat albaqara laba boqol iyo lix iyo siddeetan aayadood weeyaan boqol iyo toban aayadood baa yahuud ka warramaya reer banu israa'iil ka warramaya qisadoodii maxaa laga warramayaa taariikh dheer ay leeyihin waxay qalqalooc soo mareen iyo waxay wanaag mareenba waxaa laga warramayaa mar iyagoo madax noqday iyagoo boqorro noqday iyagoo nebiye helay waxaa laga warramayaa iyagoo dulmi sameeyey iyagoo daayara laga dhigay iyadoo la halaagay yacnii qisa sinaariyo aada u tiro badan oo ah maray jabeen maray guulaysteen maray fiicnaayeen maray xumaayeen maray wanaagsanaayeen ayaa ilaahay ka warramaya dabeetana waxaa layna leeyahay ku cibro qaata jamaacaadkiina ka dambeeyaana dadsda wey saasaa ilaahay kuwan ula dhaqma reer banu israa'iil dad ahaan hadii la eego soomaalidu maxay dhahdeen hebel waa laandheere sooma yidhahdaan iyo hebalkaasi waa haddii dad ahaan la eego waa laandheere waa niman nebiye ku abtirsada nebi ibraahim baa dhalay ibraahim nebi isxaaq buu dhalay nebi isxaaq nebi yacquub buu dhalay nebi yacquub nebi yuusuf buu dhalay haluma waa nimankaa nebiyada ku abtirsada israa'iilkan lagu sheegaya waa nebi yacquub israa'iilku waa nebi yacquub yacquub waa nebi aabbihii waa isxaaqo waa nebi aabbihii awowgii waa nebi waa nimankaa nebiyada ku abtirsaa laakiin ilaahay wuxuu leeyay maca nebiyada ay ku abtirsadeen nebiyaa dhalay laguma xisaabina waddadaay mareen baan ku xisaabiyey baa ilaahay leeyay markay fiicnaadeenna waa guuleeyey oo taaluut iyo iyagoo ciidamo jebinaya iyo nebi daawud u dhashay iyo waxbaa ilaahay ka warramaya markay fiicnaadeen waa way hagaageen markay xumaadeenna waa lumen baa ilahay le waa la baabi'ey marka darsigayga wuu kooban yahay wuxuu ku kooban yahay hal kelimo ah oo ah qur-aanka markaynu akhrisanayna aynu nadro kale ku celino aynu dib u fahamno oo aynu garanno waxani waa amhila waa tusaalayaal ilaahayna siinayo hadduu kownkan iyo siduu u dhisan yahayna ilahay wuxuu leey saasaan u dhisay isku daya barataan markaa barataanna waa ka faa'iideyn kartaan all sciences waa kownkan oo la fahmay hadday tahay ta nolosha bini aadamkana ilaahay wuxuu leeyahy jidkaasaan u dejiyey oo haddaad dhabadaa qaadana jahanamo gashaa taa haddaad qaaddo jannay gashaa taa haddaad qaaddo cizi adduun baad heshaa taa haddaad qaaddo waad jabaysaa weliba qiso kastana tusaale laynaga siiyey markaa kuwa jabay kuwa guulaystay kuwa la baabiyey kuwa daayar laga dhigay kuwa caynkan basharkii dunida soo maroo dhan baa laab inta la geliyaa rabu samaawaat buu kaaga warramaya kule waa taa wixii ka soo baxay ee ayu ariiqin turiid adigu haddaba adigu jidkaa doonaysaa jidku waa kaase keebaad doonaysaa asalkuna waa inaynu kan kula dhaqannaa oo ah sunnada tan baa ilaahay ina yidhi la bedeli maayo waa inaynu tan ku dhaqannaa asunna alkhaariqa malaa ducada qura inaga soo gasha innaga inta badan ducada alla ka aqbalo qadarka wax ka bedasha laakiin dee ducadu waa afraad iyo kane umam dhan intay iska fadhiistaan waan ducayno way isbedelaysaa ma ku hayno qur-aanka marka kelmadeeda waxay ku koobantay haddaynu ubadkeennan iyo dadkeennan iyo waxaanu fakarayno waa inaynu maraajidkii ay ku badbaadi lahaayeen oo ugu horeeya inaynu isu tagno oo ku xigo inaynu wax qabsanno inaynan cid kale tamaniyin inay noo maqan tahay wadaad baa kuu maqanaya carab baa soo sa waxaa intaynu ka baxno inaynu ku xisaabtanno warsaynu u dhowran karnaa waxeenna hadday waddankeennii tahay mujtamaca duwaligaana soo gaadhaya iyo dadka dunida ku noolba dowlada noo samaynaya waxaas waa sheeko dad dad waxu taraa ma jira qofka bini aadamka waa ku yaro hinjin karaa ama wax yar ku siin karaa laakiin its up to you soomaalida waxay ku maamaadaa ruqay ninkii lahaa dabada hayaa ma kacda bay dhaha ruqayda ma taqaaniin neef geeloo gaboobayoo fadhiya oo ninkii lahaa dabada sii hayo dhulka ku xejinaya dee istaagi mayso awalba way tamar darayd hadduu kii lahaana dabada sii qabto dee kici mayso taynu soo nimaadno naabta soomaaliya guul guul ku guulaysan mayso maantao dhan haddaad tira soomaaliya guul iyo ha israacda iyo soomaaliya ay toosahay ku toosi mayso wuxunbaa isbeddel ku iman karaa haddaynu inagu ku dhaqaaqno waxa isbeddel ku iman karaa haddaynu nagu dhaqaaqno haddii nebi maxamed ilaahay yidhi calayhi salaatu wasalaam waa jidkii kuwii kaa horreeyey mareen adiguna mar maadaad sugaya inaad riyo wax ku hesho markaa ilaahay nebigiisi u doortay baa la yidhi sunnata man qad arsalna min qablik waa kuwii adiga kaa horreeya waddaday mareen tanaad haysaa dhiiro oo soco idan waxaynu u baahannahay darskoo dhammi wuxuu ku kooban yahay war ilaahay dunidan waa abuuray waana calaa kulli shayin qadiiro sunnada isagu waa burin karaa laakiin wuxuu inagu yidhi sunna aljaariya baan idinkula dhaqmaya haddaa kaa martaana waa idinka abaalmarinaya haddaa kaa martaana waa idinka abaalmarinaya inagu keebaynu rabnaa unbaa isweydiinta leh sala allahuma calaa muxamedin wcala aalihi wsaxbi wasalam walxamdu lilah rabbi alcaalamiin